ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم bal sanadkan xadiidka inoogu yimi waa sanad saxiixa moxamed ibnu bashaar iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo sufyaanu thawri kollay waa rag a'imo ah aynu marar badan soo aragnay mansuur baa halkan caawa ku sugan ma xusuusin horeynan u soo aragnay kollay mansuurkan waxaana la yidhaha mansuur ibnu lmuctamir isaguna waa nin imaama oo iqa oo caabidna ahaa kole tarjamo fiicanna kutubta taraajimta sida siyar oo aclaami nubala iyo tahdiib alasmaa walugaadka nawowi iyo kutubta lamidka ah tarjamo aada u qiimo badan kuba leh in marka la eego nin buu ahaa reer kuufa ah sanadkuna markuu sufyaan adigu kolay isaga oo kale iyo waa dee rijaasha itqaanka badan ee asaaniidooda markay adigu sin imika aanay u wada socon laakiin sufyaan can mansuur can ibraahim can calqamaya taas oo kale can ibni mascuud iyo asaxul asaaniid ba lagu sifeeyo waqtigii uu isagu noolaa kollay dad saxaabo ah oo uu soo gaadhay way jireen sida cabdullaahi bni abi awfa iyo oo markaa dee degaankana ahaa iyo waxa weeyaan camr bnu xuraysiya laakiin la kulan uu la kulmay lama hayo oo xaggaas walow dee marka la eego dadkaas waqtigoodii nin dhallinyaraa uu ahaa bal haddaba waa nin saabta oo raggii itqaanka badan lagu yaqaanay ah kole cibaado badan lagu yaqaano kutubta taraajimta sida imaam oo kale taadiibkiisa wuxuu soo naqliya nin cibaado badan salaad badan oohin badan buu ahaayo markii hooyadii ka yaabtay arrinkiisan khaasatan oohintiisay u qaatayba ee waxaan dembi weynoo u galay inuu waxa la samaynayo oo deetay odhan jirtay bal dee noo sheeg waxaad samaysay iyo annaga haddaad cid ama dhagar gashay ama uxun dadkii bal dee raali gelin dooneen waxay soo naqliyaan siyar calam nubalaa iyo taadiib alasmaa iyo kuba sugan malaa cibaadadiisii u habeenkii u taagnaanayeen qolo jaarkooda ahayd inan yar ayaa waxbay arki jirtay mala aqalkiisa korkii oo uu ku tukanayay dee wax muuqdo unbay arki jirtay bergii dambay weyday aabbaheed bay ku tiri yaa abatii maa facalat ilkhashabatu latii kaanat fii beyti mansuur qorigii ama ustuwaanadii beydka mansuur ka taagnaan jirtay xaggay ku dambaysay maxay samaysay wuxuu abeed ugu jawaabay daaka mansuurun waqad maata mansuur buu ahaa waa dee taagnadiisii habiyadoo dhan uu taagnaa aye de habeenkii mala dee iftiima ma jiro ayay saa u qaadatay bo adigu bal waa nin imaamoo ah saalimku waa nin taabiciyo kollay siqa ah taabiciintii dhaxaa walow irsaal badan dad aanu soo gaadhin waxyaalo uu kaba wariyu irsaaliya uu jiro abusalamana waa ninkii aan in badan soo aragnay ina cabdiraxmaan ibni cawf eh, caalimka ahaa xadiidka markaa muxuu yihi can ummi salamata marka abu salama ayaa wuxuu ka warinaya ummu salama siaan sheegaya abu salama waa ina cabdiraxmaan ibnu cawf marka ummu salamana waa umma almu'miniin dee odaygeedana abu la odhanayay oo dee ina cabdilasade maha isagii waa ninkan iyada kaba warinaya taabiciga ina cabdiraxmaan ibni cawfa weeya odaygeedu hore ayuu dhintay oo rasuulka ilaahay markii uu dhintay iyada uu kaba dhintay dabadeed buu guursaday taas abu salama cabdilasade waxa weeyaan kunyadanunbaa kulantay qaalad waxay tidhi umu salama ma ra'aytu man arag annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fayasuumu soomayaama shahrayni laba bilood oo mutataabicayni israacsan oo xidhiidhsan oo isku xiga ilaa shacbaana wa ramadaan shacbaan iyo ramadaan mooye manaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh ee soom waa soomi jiray waana badsan jiray soom sunnaa ee waxay ummu salaama leedahay haddana laba bilood oo intay dhan yihiin iskuna xigaanoo istiraacsan oo rasuulkii ilaahay soomaya maan aragoon ahayn bisha ramadaan wuu soomi jiray iyo sida imika xadiidka inoogu sugan shacbaanna waa soomi jiray taas bay tidhi bal xadiidka kalaamba soo socdo uu leeyahay tirmidi kalaamkiisa iyo xadiidka dambe caaisho markan gaadhno ayaan dib ugu soo noqon doonaa oo xalay taas soo haynaya xadiid ibnu cabaas iyo xadiid kale oo caaisha ay lahaydba labada xadiidba xalay baynu soo aragnay oo labadaasba ay yidhaaheen rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh bildhan oo buuxda oon rabadaan ahayn soomay waqti dee laga bilaabo markii uu madiina yimi ma jirin iminka xadiidkanna labadan bilood inuu israacin jira uu dhammayn jiray daahir ku yahay ramadaan waa dhammaynaya shacbaanna uu dhammaynayay bal kalaamka tirmidi dabadeedna xadays inoo soo socda markaas baan axaadiistaasa laysugu geynaya arki doonaa insha allahu qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu hi waa sheekhay kitaabkan lahaa waa kunyadiisii isaga kunyadiisa dee maxamed ibnu ciisanaha laba yidhaahe abu ciisa kunyadiisu tahay wuxuu yidhi hada isnaadu isnaadkan xadiidkan lagu wariyey saxiixun waa isnaad saxiixa hadee raggaan sheegaynaa waa hiqaatu ruwaad in badanna aimmadii ruwaaddaba weeye iyo raggii waaweynaa aimada ahaa wahaakadaa saaimaka mati sanadka inoogu sugan buu qaala yidhi macnaa saalim ibni abiljacdi saaimaka sanadka inoogu sugan buu yidhi oo maxay ah can abi salamata can ummi salamata oo bal sanadkii waa sanad saxiixa waxaana xadiidka sanadkiisa inoogu sugan abu salama maanta inuu ka warinayo ummu salama uu ka warinayo waa intan weeye inta uu doonaya inuu tacliiqiyo bal riwaayo labaadoo jirta oo ummu salama kalama aanay ku sugnayna uu inoo sheego oo wuxuu yidhi warawaa hada alxadiida xadiidka naftiisa waa wariyay oo kayru waaxidin mid wax ka badan cibaarada horena waan u soo aragnay ujeeddadu waa afar min waaxid oo maaha mid iyo laba toone waa dadka ziyaadsan ayaa xadiidka wariyey an abi salamata maanta salim ibn abiljacdi baan haynaa salim ibn abiljacdina abu salama xadiidka si uga wariya waxay noqotay can abi salamata can ummi salamata haddaba dad kale oo weliba mid iyo laba aan ahayn oo tacaduday baa xadiidka abu salama ka wariyey maxaanay kaga wariyeen warawa hada alxadiida kayru waxid can abi salamata can caaishata radia allahu tacala canha in xadiidka saxaabiyada warinaysa ay caaisho tahay ayay dad kalena abu salama kaba wariyeen marka waxaan haynaa abusalama laba riwaayo xadiidkii lagaga wariyey iyadoo ummu salama ay saxaabiyadda xadiidka tahay iyo iyadoy caaisha saxaabiyadda xadiidka tahay taas labada xadiidna waa dee waa xadiidka keliya unoo lafdiga aan ahayno marka wuxuu hi can caaishata radi allahu tacala anha can nabiyi sala allahu calay wasalam sheekhu waa jamcinaya wuxuu leeyahay wayaxtamilu waxaa suurtagala marka an yakuuna inuu ya abuu salamata waa nin caalima axaadiistiisna ay badnayd dad kala duwanna laba kulmay oo labadoodu ay kaba mid ahaayeene abu salama ibnu cabdiraxmaan waa kan magaciisii noo sheego abusalama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf qad rawaa inuu wariye hadal xadiida xadiidkan can caaishata wa ummi salamata caaisha iyo ummu salama jamiican xalayin iyagoo dhan can nabiyi sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay waayo waxaa de waa kanoo isagoo umusalamo ka warinaana way jirtaa dad fiqiina way ka soo naqliyeentaa isagoo abusalin caaisho ka warinayana waa la dad iyaguna fiqada taa caaisha kaba wariyey marka arrinku wuxuu noqonayaa xadiidka inuu umusalamana ka maqlay caaishana kaba maqlay fuwaadina dee isagoo markaa labadoodii kala qaaday ay ka kala wariyeen taas arrinku noqonaya marka maaha halkan lama odhanayo idiraab xadiid baa jira oo sanadkiisibaa qaybgalay oo dee waa kan ama ikhtilaaf jiraaye labada xaalaba way noo sugantuu leeyahy kitaabkiisan jaamica oo xadiidka usan ugu soo naqliyey ayaa wuxuu ka soo naqliyay imaamkii weynaaye ibnulmubaarak inuu yidhi xadiidkan isagoo bal maalan kaba hadlaya hadal bal horta maya ka galana aan gaadhna xadiidka caaisha ooba kan inoo sheegay markaan gaadhna hadalkaa ibnu soo naqleen oo imika markuu inoo sheegay inuu abu salama hayru waaxidin ay xadiidkii ka wariyeen isagoo caaisho ka warinaya sanadkaa muu dhammayn isagoo musnada xadiidkii oo sanadkiiba uu dhammaynayo inoo soo naqliya xadiidkii caaisho muxuu yidhi xadaana hanaadu qaala xadaana cabdatu can muxamed bni camrin qaala xadaana abu salamata can caaishata ne marka hore wuu sheegay uun mucallaq ahaanna waa kuma soo wariyey imaka sanadkii buu dhameeyo xadiidkii oo musnada ayuu inoo sheegay hanaadna hore inuu soo aragno waa imaamu axaadiiskiisa aada u badsado cabdahana cabdat bnu sulaymaan alkilaabi abu muxamedin alkuufi baa laydhaa wana atbaacu taabiciintii raggoodii yaryaraa ama adigu raggoodii kuwoodii dhexe kaba mida dabaqadii dhexe ee atbaacu taabiciintu yaryaraa kaba mid yahay waana nin iqa maxamed ibni camrina maxamed ibni camr ibni calqamat ibni waqaas baa la idhaahaa kolay labada saxiixna isagoo adigu kolay riwaayadoodu ama mutaabaca ama maqruunu kuba sugan yahay waa min xasanu xadiisa oo xadiiskiisu martaba xasan uu yahay oo dadkii atbaacu taabiciinta ama taabiciintii yaryaray dadkii la mucaasaroodee la waqtiga ahaa ahba abu salamana waa kan markaa maxay tiri can caaishata qaalat lam ara maan arag rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay maan arag yasuumu xaal uu soomayo fii shahrin bil aktara mafcuul mutlaqaan halkan iska soo dhiganayna akarana markaa nactigii mafcuulka mudlaqay noqonaysaa lam ara rasuulallaahi sal allahu calayh wasalam yasuumu fii shahrin siyaaman isagoo soomaya soom akara ka badan min siyaamihi soomkiisii fii shacbaana bisha shacbaan uu soomayay oo anugu maan arag bay tidhi ee rabadaan iyada kuma jirto waa birihii kale koob iyo tobanka ahaa maan arag isagoo rasuulka ilaahay soomaya soom ka badan soomku bisha shacbaan soomayay waa mid kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane shacbaan inteeda kale waa wada soomi jiray oo shacbaan inteeda badan waa soomi jiray hadduu wax ka tagana wax yaroo kooban buu kaba tegayay kaana wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma yasuumu shacbaana weeye damiirkan mafcuulku yasuumu ee yasuumu shacbaana kullahu dhammaantii waa wada soomi jirayba oo dhammaanba waa wada soomi jiray xadiidkii caaisha uu noo sheegaya abu salama kaba warinayay kan weeye kii horena waxaa inoogu sugnaa inuu dee laba bilood oo istiraacsan oo shacbaan iyo rabadaan ahayn rasuulka soomaya inaanay arag halkana rabadaan waa dhammaysanayay xadiidkan caaishana waxaa inoogu sugan shacbaanna inuu soomaya baa inooguba sugan bal markaa waxa weeyaan xadiidkii horena waxaynu ku soo aragnay ama laba xadiisoo hore rasuulkii ilaahay bildan oon rabadaan ahayn muu soomin dee intii uu madiino tegay muu soomin waana waqtigii soomkaba la jideeyey halkana shacbaan inuu soomi jiray iyadoo dhanbaaba axaadiisan inoogu sugan marka kolleyna waxaa iska jirta oo arrintu ay tahay xadiidka haddii daahirkeeda uu ku yimaado tacaarud ama in la yidhaaho dee macnahoodu waa iskhilaafsan yahay waana noocay culimmadu ku magacaabaan mukhtalifulxadiid ku magacaabaane waxa ugu horeeye lagu dhaqaaqaa waxa weeye in la jamciyo laysu geeyo xataa nooc ta'wiilba haba noqoto oo dee jamcintiibaa kollay taa keenaysa marka inta ay jamcini suurtogelayso wax kale lama same laguma dhaqaaqo ama in la eegaa taariikhdoodii iyo siay u kala horeeyeen ama in la kala raajax yeelaa sababtuna waxa weeye inta ay noo suurtogelayso labadii xadiisba inaan ku wada camal fadlo oon wada qaadano ee waxa weeyaan marxaladan kale ah keenaysa inaan mid ahaan ka tagna uma guurayno oo iyada jamciga ka horeynaya in labadii xadiid mid ahaan camalkiisii lagaba tago walimaka tadna sida dee culimmada ay kuba jamciyeen waxa weeye waa hadalka ibn mubaarak baladaan imika ku laamaan ka soo naqlinaya tirmidi kitaabkiisaay ku sugantahe ayaa wuxuu idhahay imaamka ibnulmubaarak waxa bannaan oo luqada carbeed kuba bannaan oo luqada carbeed ruuxa hadduu bisha inteeda badn inteeda badan soomo in la yidhaaho soomo shahra kullah oo laftigan walow kullahu ta'kiidkan ee awqaadda qaarkeed loola yimaada lirafci lmajaaj oo inaan loo qaadan bisha inteedii badnayd inay tiyo waxyaalee dhammaanba waxba aan laga tegin lafsiga taakiidkaa uu keenayo haddana marka meelaha caynkaas oo kalea macnaha ah in looga jeedo lirafci lmajaaj baanay u iman ee waxa kol haddii inteedii badnayd ay tahay waxa ka soo hadhay wax dee hoor oo sida surusyo noqdo laydhaa dee isba waqci buu leeya ma isba waxoogaa aan ahayna wax yaroo kooban ay tahay in dee taas mubaalaqa ahaan looga cabiro kullahu taasi wax luqadii carbeed kuba suganba weeye waxaa kaluu idhaahaa ee hadduu ruuxii habeenkii inta badan salaad kubata ku soo jeedee noolaynaya habeenkii waxaa la odhan karaa oo laba idhaa qaama fulaanun leylahu ajmac habeenkii oo dhan ruuxani cibaado u taagnaa waxa dhacaysa waqti wax cunto cunayaa la heli waqti waxaajo kala gudanayaaba jirayso dee kolley waqtiyo kalbo ayaa jirta haddana markuu intiisii badnayd ee cibaadadan u dhammaystay ayaaba laga cabiray qaama leylahu ajmac markaasna waa taasoo kale oo macnuhu waxa weeyaanun markaa labada xadiisba isma anfiyayaan oo isma buurinayaan waana laba xadiisoo inoo sugan ee macnuhu waxa weeyaanuun sadee axaadiisa horena xadiis caaisha buu ahaa caaishada imika xadiiska inoogu soo warisay ayaa markii horena tidhi rasuulka ilaahay bildan oon rabadaan ahayn mundu qadima almadiina muusomin xalaytaana xadiiskaa soo marro isna saxiixa markaa wuxuu noqonayaa uun kulla huda waxaa looga jeedaa intiisa badan oo waxa hadhayna wax yaroo kooban iyo midharh yar buu noqonayay maaha wax badanoo hadduu dee toban iyo inaha gaadhaya ee waa midhadh yar buu ka tegayey soomna kumu wada dhammaysanahayne laakiin wax yar buu ka tegayo macnaha dhammaantii buu wada soomay uun waa jaanibka mubaalaqadeed iyo muujin la muujinayo waxa uu ka tegay wax yaroo kooban oo wax la sheego aan ahayn inay ahayd uun ee maaha inuu rasuulka ilaahay marna ku dhammaystay soom mid aan ramadaan ahayn bal taas baa adigu xadiisku uu arrinta kale bal matalan kale inooba taalla rasuulka ilaahay badsigiisan uu soom ka badsaday waxa ay tahay waa la weydiiyey rasuulka ilaahay xadiidkuna sunanta nasaa-i buu ku sugan yahay usaamat bnu zayd isaguu warinaya waana xadiidka saxiixa oo wuxuu ku yidhiba maanku arag adigoo soomaya dee inta badan ama dee soom la midaba soomkan aad bishan shacbaan soomto taas buu ku yidhi macnaa cilada iyo xikmadu weydiinayay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh laba arrimood buu sheegay salawaatullaahi wasalaamu caleyh labadaas mid wuxuu yidhi waa daaka eh, shahrun yakfulu canhu nnaasu bayna rajabin wa ramadaan bishan shacbaan waa bil dadku ay iska iloobaan ay ka qaafi noqdaan oo inta badan malaa cibaadadii ay cibaadaysanayeen nooc ay ijmaaliyaad sababtu laba biloodoo mudan buu u dhexeeya beli waa bishii rajab oo bil xurmala ahayd oo ay dee cibaad markaa koley loo cinaayoonayay iyo bishii ramadaan iyo sayida shuur ahayd markaa waa labadaa bilood ayaa waqti qaflaba weeyaan oo dadku markaa ay waa bil ay ka qaafil noqdaan taas baan uga badsanaya hadii goorna waqti dadku ay qaafil yihiin ruuxa cibaado laba yimaada fadli ziyaaduu yeelanaya imikaba salaada habeenimo dadka badankooda hurda waxawey weeye cibaad fadliga yeelatay dad qaatiliin oo wax kale ku jeeda hadduu ruux dhex joogo ilaahay xusayo dikri ilaahay wada la mid maaha marka uu dad iyaguba wada jeedo xag ilaahay u wada jeedo rabbi wada xusayo uu dhexdooda joogo la ajri ma noqonayo oo ruuxa dad qaatiliina dhexdooda rabbi kuba xusaya waa ka fadli badan yahay ruuxa dad bal matalan iyaguba daakiriina ku dhex xusaya dee muciin iyo waxyaale iyo wax bal matalan nashaad geliya meeshii ay jiraan arrinta labaad adigu rasuulka ilaah ku cileeya maxay ahayd waxaanuu yidhi waana bil acmaasha ilaahay rabalcaalamiin loo bandhigo marka waxaan jeclahay camalkayga in la bandhiga anoo sooman bal taasna rasuulka ilaah waad xadiidkuna nasaa-iyaba weli waana xadiid inoo sugan oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa kolley cardigan acmaasha isnayn iyo khamiisna way noo soo socotaa cardigu kuba sugan yahay saddex xaalo ayaa inoo timi saxiixa muslim baa waxaa ku sugan yurfacu camalu nahaari qabla camali leyli wa camalu leyli qabla camali nahaar camalka maalintii habeenka lama gaadhsiinayo qabla leyl baa la kor yeelaa camalka habeenkiina maalinta lama gaadhsiiya waa kan salaade waa la kor yeelayaaba oo bal matalan markaa waxay noqonaysaa acmaashan dadku ay samaynayaan kii maalmeedna ama maalintiina waa la kor yeelayaa kii habeenkiina laislama sugayo taasi waa midoo saxiixa muslim bay nooguba sugnayd isniintii khamiisna waxay noo soo socotaa camalkaa la bandhigaya inuu rasuulka ilah yidhi xadiidkana wuxuu ku sheegay bisha sanadii bal matalan bishaas marka waxay culimmadu ku jamciyaanna midna waa camalka yowmiga oo waqti kasta kii habeenkiiyo kii maalintiiba waa la kor yeelayaa midna waa nooc isagoo mujmaloo kale waa camalkii usbuuca oo urursan ayaa la kor yeelayaa rabbi loo bandhigayaa taasaa waxay keenaysaa dee in dadkii aan mushri ilaahay aan waxay u shariig yeelin dembigoodii in loo dhaafo bal dunuubtaas dadka iyagu isu calool xun iyo mooyaane oo sidaa xadiidka saxiixa muslimba ku sugnayn la odhanaya akhiru haadayna xataa yasalixa waqtiga camalkoodii lama dhaafayo kuwan ilaahay ka soo heshiinayeen dsa ha ahaado waxoodi dembigoodi si un haba ahaado midna waa sanadii oo dhan wixii dhacayo bal saasay jamcintu tahay ee taas buu ku cileeyo haddaba shacbaan badsigeeda rasuulka ilaahay baa inoogu sheegay arinka kuba sugan weeye koleyna culimmadu arrin kaley baxsiyaanba halkan jiro xadiidka saxiixa muslim ku sugan baa muxuu ahaa afdalu siyaami bacda ramadaan ama bacda shahr bacda ramadaan shahrullaahi almuxaram soomka ugu fadliga badan ramadaan dabadeed mid waa bisha muxaram soonka la soomo markaa dee su-aal baa timaada rasuulka ilaahay isagaa fadligaa inoo sheegay shacbaan markaa bishaasaa ka fadli badan soomkeedu ka fadli badanya haddana shacbaan buu bateetaamu badsan jiray maxaa arinku uu badsan waayo dee barhkooda waxay dhahan waxaa la arkaa fadligan markuu ogaaday mar dambaba inay ahayd barhkoodba waxay ku tawjiihiyaan taas rasuulkii ilaahay kolley waxaa dhici karta inaanu bisha ama ashkaal kale iyo waxyaalo la soo darsay oo kale aanu soomkeeda lama badsan jirin calaa kulli xaalin waa xadiis noo suganoo bal markay noqoto dee salaadna salaada habeennimaa u fadli badan faraaida dabadeed soomna markay noqoto noqoto soomka bisha muxaram la soomo oo ayaa u fadli badan marka la eega rabadaan dabadeed rasuulka ilahi baasaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal axaadiid naasaan isugu geynaynaa taa weeye xadaana alqaasim bnu dinarin ilkuufiyu qaala xadaana cubaydulaahi bnu muusa wdalq bnu hanaamin can shaybana can caasimin can ziri bni xubayshin can cabdilaahi qaala wuxuu yihi bal koleydee sanad lama wada taaban karo uune qaasim bnu dinaarkani waa nin siqa laakiin dinaarkani waa awowgii axwaadada sidana way ku wada badan tahay oo waxaa la yidhaha qaasim ibnu zakariya ibnu dinaar baa la yidhaahaa dinaarku waa awowi aabihii zakariya la ydhaha waana nin siqaa ah weeye laakiin waxaa leeyahay awowi unbaa loo nisbeeyey magaca aabihii zakariya la ydhaha xuwaadana waxaasi way badan yihiin dadka caynkani qaasim ibnu dinaar kufi waa nin ama cubaydullah ibnu muuse kole waa nin macruuf oo raggii masaaniida dejiya raggii ugu horreeyey kaba mida cubaydullah ibnu muuse alcabsi markaa cubaydulaahi ibnu musaya dalq ibnu qannaan ibnu dalqin ayaa xadiidka wada warinaya oo isaguna bal min fiqa ah waxay kama warinayaan shaybaan in laydhaa shaybaan ibnu cabdiraxmaan baa laydhaa kolkol waxaa dhici karta kutubtayna ku aragtaan shaybaan ibnu cabdiraxmaan walidii kaba mida ah annaxwiyi nisbada naxwiyina maaha cilmiga naxwada oo wax loo nisbeeye waa jirib reer azdi ka mid ahayoo naxwa la odhanayay ayay nisbadu too waxaa la arkaa ruuxii aan taa ogeynay daahirka waa nin culimadii naxwada ka midunbuu u qaadanayaa laakiin waa reer naxw markaa la idhaaho dee iyadoo walow taqriibka xaafid ay dhacday naxwa toota ay la socota laakiin taadu waxaan filaya kutubta kale kuma sugnaa naxwi un weeyaanoo waa reer asdi kaba mid ah jirib kaba mida weeyo xaasimkana aminkan qiraacadiisaba qur-aankaan aqrino waayo inaga mandiqadeena marka la eego mede khaasatan soomaali maaha soomaali inteeda badan waxaan oran karnaa dee waxa qiraaday aqriyaan waa qiraada abuu camrin laakiin inaga markaan eegno dee bal maalan mandiqadeena soko oo dhan qiraadan aqrina waana qiraacada u badan ee waxa weeyaan dee waa ninkan caasime laakiin caasim baa laba raawi buu leeyahay nin abubakar abubakar la idhaha shucbaana iyo waxa weyaan ninkan xabsi la idhaaho waa xabsu maaha quraada toddobada kuma jiro qiraadan kitaabkeena ugu madbucaysana xabsa waa nin raawiye weeye caasimka baa ah quraada toddobada ka mid ah ee lagada raawiya uu leeyahay baa mid ahaani xabsaha ay yahay waana qiraada dee xabsatan masaaxibta inteeda badan baa lagu madbuceeyo de markii ugu horreeya taa la madbuceeyo caalamulislaamina waa ta aad ugu mashhuursan walo dee inaga marka la eega bilaad marka la eego soomaali koonfur oo dhan iyo bal ee mandiqadan etoob badniyo xaggaas iyo qiraadan abu camr ay tahay ta iyadu mashhuurkahayd ah, de qur-aanka ay kuma dhigan jiraan laakiin waxaan leenahay inaga labada raawi maaha mid ahaan waa xafsa ayaa can caasim marka xafsa waa raawi maaha toddobada ka mid maaha xafsana dee qiraadeena inoo madbacaysa xafsuna min deka aad u mudqika xagga qiraaa xagga xadiidka nin taarifa ama aad u daciifa weeyo xadiidkeeda marka caasimkan caasim ibn juud baa laydhaa ama caasim ibnu bahdalata ayaa laydhaahaaba waana ninkaan dee quraada kaba mid ahaa xadiidka xaggiisana koley waa rijaasha xasanka ayuu kaga mid yahay zir ibnu xubaysh iyo cabdillah bn mascuud hore usoo aragna wuxuu yihi marka cabdillah bn mascuud kaana rasuul lahi sal lahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxua yasuumu mid sooma min gurati kulli shahrin bil kastaba bilowgeeda oo quratu shay waa bilowgiisa waa xaggiisa hore alaaata ayaami saddex maalmood buu ka soomi jiray waqallamaa waxa yarayd kaana inuu ahaa yuftiru mid afura yowmaljumucati maalinta jumca wuxuu leeyahay cabdulaahi bni mascuud xadiidkan waa cabdulaahi bni mascuud ee rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayh bil kastaba bilowgeeda saddex ishuu ka soomi jiray taasi iyadu waa mid welibana maalinta jumca way yarayd inuu rasuulka ilaahay maalin jumca afuro way yarayd xadiidkan tirmidi kitaabkiisuu ku wariyay jaamica sanadkan aan haynuunbaanu kuba wariyey waxaanu ka cabiraa isagoo san u dhan xasan hariiba inuu yahay waxaa la wadaagsaday abu daa-uud iyo ibnu maajah iyo nasaai nasaaisan nasaa-isan aynu inoo yaallo kitaabkiisa ugu sugan yahay laakiin abu daauud marka la eego inta horea ku sugan oo kaana yuftiru yowma aljumucati kitaabka abi daauud intaasi kuma sugna macnaa xadiidku waa ka gaaban yahay intan waana juska hore ibnu maajahna xadiidka waa la wariyey laakiin isaga ibnu maaja kitaabkiisa intuu kama wariya xadiidka waxay qalamaad kaana yuftiru yowma aljumuca ee inta hore kuma sugna isagana ibnu maaja macnaa ibnu maaja qaybta dambuu wariyey abu daauudna qaybta horuu wariyey nasaa-i iyo markaa tirmidi oon hayno jaamiciisa iyo isagoo dhan bay wariyeen koleyna albani inta kitaaba tacliiqaadka uu ku leeyahay xadiidka waa taxsiiniya bal markaa xadiidku tuu inoo faa'iideynaya rasuulka ilaahay bilshii inuu saddex cisho ka soomi jiro horta waa mid saddexda cishona dee rasuulka ilaahay baaba inoo sheegay bishii oo lagaba soomaa inay u dhiganto sanadii oo dhan oo la soomay marka rabadaanna lagu daro taasoo dee fadliga weyn ayay leedahay rasuulkuna waa soomi jiray bal taasiyad wadna xadiidyo kalena way noo soo socdaanoo bal la uu soomi jiray ah taasi way noo soo socdaan ee waa soomi jiray kale xadiidkana mar kalead kusoo yarlaabi doonaan xadiid kale la jamcin doone laakiin bal imika waxaan ku dhaafayaa intaan xadiidka ka faa'iidaysanayno bil kastaba inuu saddex cisho weliba bisha bilowgeeda ka soomi jiray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh saddex cisho soomkeedna axaadiisteedu way tacaduday rasuulka ilaahayna waa kan saxaabo kala duwanna u dardaarmay inay bishiiba saddex cisho ka soomaan waana ki yidhi rasuulka ilaahay dee saddexa cishoo la soomaa ramadaan marka lagu daro waxay noqonaysaa ruuxii waa sanadii oo dhan dhan soomay walow dee saddexdaa cisho waxba aanay ku qaydayn bisha bilowgeeda ee dee halkii uu bisha kaba soomana fadligaa uu ruuxu mudanayo ama rasuulka ilaahay maalinta jimcaha inay yaarayd inuu afuro horta wuxunbuu ku xambaarnaanayaa isagoo ama dee sabtidii la soomay ama khamiistii la soomay waayo rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayhi waa inoo diiday in maalinta jimcaha soom aan maalmaha kale la soomay nagu khaas yeelo waa nahyi baa ku yimid saxiixa inoogu sugan in habeenka jimcahana salaad aan habeenada kale la tukanahayn oo ku qaad yeelana nahyi gaara ayaa kuba yimi waxa uu rasuulka ilaahay u diiday dadkana isagu ma samaynahayn dee laynooma soo naqlinna rasuulka ilaahay khasaa'istiisa inay ka mid ahayd inuu nahyigaas uu isagu ka baxsanyo isaga uu jaa'is yahay taas laynooma soo naqlin oo khasaa'ista laynooguma soo darin markaa waxay dee ku xambaarnaanaysaa uun rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddii uu soomi jiray maalintaa jimca inuu la soomayay uun ama maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa ama soomkiisi ay dhacayso markaa ninkii maalin ka horeeya la sooma ama maalin ka dambeeya la sooma amase caado uu lahaa nin maalinna sooma maalinna afuro weeyo maalintii afurayay baa jimco noqotay taa jimcanimo ugumuu talagelinoo waa caadi wayo wax karaahiya kuma sugnaa laakiin haddii kale dee koley waa wax laga roon iyadoo jimcihun gaar ahaan loola baxo bal xadiiskuna taasuu inoogu xambaarnaanaya amaa qaybta kale bisha iyo wakhtiga uu kaba soomi jiray bal weli waa inoo dambeeyaan kalamiyo inoo dambeeyaa jira xadaana abu xafsin camr bn caliyin qaala xadaana cabdulaahi bn daauud can sawr bn yaziid can khaalid bn macdan can rabiicata aljurashiyi can caaishata qaalat anaha qaalat abu xafsin waxaa laga yaabaa caawa inay igu horeyso waayo nin cumar ibnu cali almuqadimi baynu hore usoo aragno nidhi waa mudaliskii maaha ninkani waa camr bnu caliyin waana iimaan raggan lixda ah ee ama kutubtan usuushae ummuhaad kali rag sheekhyoy la wada kulmeen ay ka wada wariyaan oo u wada sheekho dee sagaal sheekhba ah haddaa nin tobnaad laguba darina isku khilaafsan yihiin sagaalkaas buu nin ka mida yahay waa imaam macruufa wuxuu ku shuuroobay lagu yaqaana dee camr bnu cali alkhallaaq malaa xirfadiisiyo fulusta iyo waxaa malaa dee ayuu xirfadiisa ahayd camr bnu caliyin alkhallaaqsa waa adigu waa nin imaama ma ahi iyo fiqe waa nin imaamaan leenahay ragga lixda ana dhammaanba u wada sheekha ahaa cabdullahi bn daauud ibni caamirna waa nin isaguna siqaatu ruwaad kaba mida ah, atbaacu taabiciinta raggoodii u dambeeyey kaba mid ahaana sawr ibnu yaziidna kollay kutubtan lixda ah wax magacaa leh isagaa inoogu sugan nin kalaa jira jira oo isaga in yar ka yar horeeyey oo tawr ibnu zayd laydhaa kan ibnu yaziid baa laydhaa kaasna tawr ibnu zaydi diini labadooduna kutubta lixdaa way ku sugan yihin waxdee magacaalana labadaa jira tawr iyo tawr ee midna aabihiibaa yaziid oo ninkan anayna waa atbaacu taabiciintii midna atbaacu taabiciintu baan kuba tirinaynaaye laakiin dadkii taabiciintii yaryarayd buu la mucaasarooduu la waqtigaayo dee waxoogaa dhowr iyo toban sanadood baaba kala geeri horeeyeen markaa kaasi waa tawr ibnu zaydi diini kani waa tawr ibnu yazida waa nin adu waxaa leedahay siqaadku ruwaad kamida rijaashan lixda ana kamida magacna waa magac yarba ma badno kutubtaa kuma badno magacada caynkaasa waa la xafidi karaa khaalid ibnu macdaan horaan u soo maray rabiicat aljurashi waa nin barhkoodna ay suxbada ku sheegeen laakiin suxbadiisu inooma sugna rabiicatu markaas ibn alxaaris magacan waa lasoo soo naqliyey rabiicatu ibnulaaz abulqaas taasna waa batan surashiina waa reerkoodii loo nisbeeye waa nin siqa oo barhkood ay suxbadiisaba ay sheegteenoo waa taabici weyn can caaishata qaalat waxaa tiri caaisha kaana wuxuu ahaa annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yataxaraa mid u qasta oo waxa weeyaan dee u dhinaayoodo u qasta weeye sawmal isnayni maalinta isniinta soomkeeda waa u qasti jiray iyo walkhamiisi khamiista soomkeeda waa u qasti jiray oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi labadan cisho waqti gaara ayuu u ilaalin jiray xagga soomka oo soomka uu soomayana uu laba qasti jiray taasoo waa soomi jiray oo bal matalan dee xataa haddii uu saddexdii cishaba soomayo dee kol khamiista ay gasho iyo kol isniinta ay gasho ayaabay u noqon jirtay oo adigu waa sida xadiis inoogu soo socoto rasuulka ilaahay labadan cisho soomkeeda waa u qasti jiray bal xadiisna waa inoo dambeeyaa kale ou rasuulku taa inoogu sii macnaynayo ama sababtan taxarigiisan uu inoogu sheeg sheegayo xadiidkana tirmidi wuxuu ka cabiraa xasan gariiba inuu yahay dariiqan marka la eego ibnu maaja iyo nasaa way la wadaagsadeen laakiin albaani tacliiqaadka oo saddexa kitaab ku leeyahay xadiidka isaga dee ijtihaadkiisi waa saxiix iyo alaama waa saxiix kolay sanadkana sida sheegay dee waa sanad saxiixa oo cidbal maalan ahaan dee rijaashii saxiixa inooguma sugno sanadkeed bal xadiid sii fasiraana ah, waa kan taxarigii xadaana mxamed بن yaxya qaala xadaana abu caasimin can mxamed بن rifaacata can sahl بن abi saalixin can abiihi can abi hurayrata أن nabiya sal الله عليه wasalam qaala bal sanadka haddaan in yar eego maanta nin moxamed ibnu rifaacata la yidhaahdaa sanadkan ku jira waa nin ninkan ka horeeya abu caasim la yidhaah mooye cid kaleo ka warinaysaana aanay jirin taa marka haddaan jaamilkaa eegno waa nin aan xaaladiisu dee nin majhuulo ayuu noqonaya kol haddii nin keligii kama warinayo abu casimka ka warinayaana waa nin macruuf oo mashhuur oo bukhaari iyona sheekhadiisii kamid ama ah ragga kale soomay gaadhin waayo sheekhadiisii waaweynaa taasba dee waxa weya taabiciintii laba kulmay taabiciintii laba kulmay waa dabaqada u horeysa sheekhadiisu abu casim nabiil ama daxaaf ibnu makhlad ayaa la yidhaahaa waa nin dee siqa ah oo aada u idqaar badnaaye ninka ninkasta kaba warinayo horta bal sanadka markan gaar ahaantiisa eegna tan weeye laakiin xadiidka asalkiisa markan eegno dee wuxuu leeyahay riwaayaad kalena walow leeyahay oo marka la eego muslim oo kale iyo abi daa-uud iyana riwaaye ay leeyihiin iyada lafdigan aanu ku soomayn lafdigan adigu fawxibu yucrada camali waanasaine lafdigaasi aanu dhicin laakiin asalka xadiidku kolay aimada kaleba way wariyeenoo taasaa keentay albaabinayanu saxiix yeelo sahel ibn abi saalix can abihi can abiihi oo abu saalix dekawana horaan u soo aragnay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam qaala tucradu waa la bandhigayaa alacmaalu acmaasha waa dee calaa rabbi alcaalamiin isagoo wax kastaba cid kastaba kaba og yowmaisnayni waalkhamiisi maalinta isniinta iyo maalinta khamiista markaasaa acmaashii la saari oo dee dadka iyagu muwaxidiinta qaladada iyo dunuubta ka dhacaysa ayaaba sida xadiidka kale leeya saxiixa muslim buu ku sugnaa intan soonkan kuba jirin oo xadiidkan imaka dee uma tirirayna inuu muslim kuba suwaye laakiin xadiidkan cabdi uu kuba yimi ayaa loo ruux kasta oo aan ilaahay u shariig baaba dembigiisii loo dhaafaya markaa rabbi loo bandhigo ila almutashaaxinayn baa kuwa isu caloolxun mooyaanoo la odhanayo akhiru haadayna xataa yastalixa bal iyagu hortaa soo heshiiyeen intaan dembigooda kale la dhaafin marka wuxuu rasuulka yidhi fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada in la bandhigo camalii camalkayga walxaal ana anigu saa'imun aan soomanahay oo anigoo sooman ayaa waxa weeya in camalkayga lama dhigo ayaan jeclahay taas baa rasuulka ilaahay waayo dee waa cibaado weyno hadduu cibaado ku jiro camalkaagina ilaah loo bandhigay taas dee waa ruux haafila oo marka camalkiisa la bandhigayo isagoo dembi iyo xumaan iyo kaflo ku jira dee la bandhigo wixiisiba ay noqdaan dee camalkiisii kaflada iyo dembigaas iyo ruux dee isagoo daaco iyo cibaado ku jira camalkiisii la bandhigay dee inay wax siman iyo wax dee la isbaaldhigaba maaha markaa waxaan jeclay camalkaygan lama dhigo macnaa waxay markaa taasi noqonaysaa sababtaa xadiidka hore inooguba sugan ee rasuulkii ilaahay uu ugu qasti jiray maalintaa isniinta iyo maalintaa khamiista ee arrintan baa jirta camalkaa lama dhigaya ayaa jirta iyadoo xadiid kaloo kakaba sii darajo sarreeyana maalinta isniinta gaar ahaan rasuulka ilaahay soonkeeda lama weydiiyey oo yidhi waaba maalintan dhashay oo bal markan taasna ay kollay arrin kale ay tahay bal markaa intaasba weyo rasuulka ilaahay markaa bal isniintiiyo khamiistuu soomi jiray markaa isniintiiyo khamiistoo la soomaano fadligan gaarkay leeyihin miisadan iyo khaasadan gaarkay leeyihin oo acmaashaba ilaahay in loo bandhigayo markaa bal ruuxii dee isagu isniin iyo khamiis kastaba soomi karaana waaba dee arin weyn waana fadli weyn ruuxii doonaya bishii inuu kuba gaabsado isniintiiyo khamiistii hadduu dee ayaamulbiidka ku khaas dee waa wixii kolba tii kusoo hagaagtuunbay noqon haddii kale uu doortana ee isagoo saddexdii cisho bishii kaba soomaya ayuu itniin iyo khamiis soomi karaayo dee saddexdii cishona waa soomay itniin iyo khamiisna waa soomo labadii xaalaba way wada xasilaysaa walow dee itniin iyo khamiis markaa aan wada dhammayn markaa uu ayaama un kaga gaabsanayo bishii kaba gaabsanayo bal adigu waxay inoogu sugan fadliga ay leedahay soomka taas la soomayo ayaamaha la soomayo xadaana maxmud bn kaylaan qaala xadaana abu axmed wmucaawiyat bn hishaami qaala xadaana sufyaan can mansuurin can khaysamata can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha ayaa waxay tidhi kaana nabiyu sal llahu calay wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yasuumu mid sooma min ashahri bisha asabta walaxada walisnayni kolay mafcuul mulaq mafcuul fiihi aan ama darfi aanbaan iskaga nasbisanaanaynaayo san asabta walaxada walitayni wuxuu bisha ka soomi jiray waa bil sabti iyo axad iyo isniin ومن الشهر الآخر بشا كلنا الثلاثاء والأربعاء والخميس حديث كورين الصار أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من مرة كل شهر ثلاثة أيام فالصدح شاون مركن قارها تقادنا بشا بلو قيدا أي نقادا حديث كلنا ولي وينوضا بيسايا أيو بلنا الصبت هي أحد يسين بسومي شريو صدح شو يسين بدري شرتي بشا كلنا ثلاثة أربعة خميس مركا أيامي بسوم كي وكل بيجينا سلو متك صاحب دي مالين كستا iyo nasiibkeedii soom way heshay maalinta kalena hulasa iyo bisha kalena iyo arbaca iyo khamiis khamiistiina way soo gashay marka ayuu rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh soomi jiray bal xadiidkan kolley sanadkiisa dee ma taabano in badan waa rag aynu soo aragnay xataa abu axmed zubayriga oo de waxaweyaan taas hore aynuu soo wada aragnay khaysamahan oo ibn abi khaysama ama khaysamat ibnu cabdiraxmaan la yidhi baa meeshii jira waana nin taabiciya laakiin kolley sanadka inqidaac baa ku suganoo caaisho soo gaadhkeeda caaisho ayaanu sooba gaadhin ama la kulminoo xadiidka inqidaac baa sanadkiisii kuba sugan tirmidina xadiidka markuu wariyey jaamiciisa xasan buu kaba cabiraa laakiin wuxuu raaciyaa cabdiraxmaan ibnu mahdi imanka maanta sufyaan waxaa ka warinaya mucaawiyat bnu hishaam iyo abu axmed zubayri nin ka heer sarreeya raggaas oo imaama oo xadiidka sufyaanna uga aqoon badan oo cabdiraxmaan ibnu mahdi layidhaahda xadiidka sufyaan kaba wariyey isagu ma kor yeelin ee wuxuu ka dhigay caaisha inay sidaa yeeli jirtay rasuulkii ilaahay kamuu dhiginoo muu gaadhsiin bal markaa waa laba arrimood baa meeshii inoo wada imanayo mid waxaan leenahay inqidaac baa sanadka ku sugan oo qaysamo iyo caaisha dee waxa weyaan isagu kamuu maqlin caaisha taasi waa mid arinta kalena xadiidkiibaa waxaa lagu wariyey dariiq kale oo keenaya inay arrintani caaisho ku kooban tahay oo iyada ficilkeedii ay tahay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ficilkii aan ahayn taasna waa arrin labaad oo xadiidkii gelaysa marka taasna waxay ku keenaysaa kolley xadiidkii dacfi albaadna kolley tacliiqiisa tirmidi waa daciifiyayo dee arrimahaas u daciifiya bal markaa xadiisna waa inoo soo socdaa saxiixa muslim inoogu sugan qaybo kamidana kolley malaa hore aynu usoo aragnay qaybo kamida aynu usoo aragnay laakiin imaka halkan intii soomkaan arki doono bal markaasna aan dib ugu soo yar laami doono xataa xadiiskii hore ee qurata kulli shahrin iyo wixii kuba sugnaan kuba soo yar laami doono eh, bal xadiiskan waxaan leenahay axaadiista kitaabku saxiix u badan tahay ee kuwana waa martabadaas dacfigu waa kuba yaryahay ee midhadhna waa jiraane xadiidkan isaga mawquufnimo oo lagu cileeyo ama riwaayo kale ay jirto iyo inqidaac sanadkii waa jira taasna waxay keenaysaa haddii xataa uu marfuuc noqdona cilla inay meeshii jirto kala go sanadkii aanu xidhiidhsanayn oo dee xadiidkii aan daraaddeed xataa xasan loogaba dhigi karin arinta kalena waaba iyadoon rasuulkii ilaahay laba gaadhsiin riwaayaadka qaarkood ama cabdiraxmaan ibni mahdi riwaayadiisa uu sufyaan kaba wariyo raggana ka isagu ka idqaaq iyo dabdi iyo aqoon ba badan ama marka la eego sufyaan axaadiisiisa iyo axaadiisa kaleba axaadiis kalena ama xadiis baana inoo dambeeya insha allahu tacaala xdثna أbو مصcب الmdيني عن مالك بن أنس عن أbي النضر عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشةa قالت أنها قالت waxaa jiri kolay sanadka inta kaleo dhan waan soo aragnay abu muscab almadiini baa imakaa filaya inuu inoogu horeeyo waa nin axmed ibnu abi bakrin la yidhaahdo oo xagga atirsiibta cabdiraxmaan ibnu cawf buu gelaya laakiin waa nin dambe oo laba boqol iyo afartankii hijradii baabu dee dhimashadiisii waqtiyadaas ama nawaaxid waqtiyadeedii ahayd asxaabtii maalikna ka mid weeye waxaana jirtay imaamka maalikse waa maqasheen inuu kitaabadee aragteen barhkiidna kitaab laydhaa almuwada uu leeya leeyahay waa kitaabkiisa muwadaca imaam maalik leeyahay riwaayaad buu leeyahay oo dee muwadac keliya imikadan ma madbacaysna muwadacayaal dhowra ayaa madbacaysan ujeedadu markaa waxa ay tahay midwaka ugu mashhuursanoo nin yaxya bnu yaxya laythi ladhaaho dee andalusaha waa riwaayadiisa u badan ee muwadaaadka ugu dabca badan ee uuna mashhuursaday looguna horbadbaceeyey taasba weeye oo kolay dee sharaxyadan ibnu cabdilbar iyana waa riwaayadiisa imaam kaloo aimadan xanafiyada kamid ama ah saaxibkii abi xaniifa maxamed ibni xasan ashaybaani isaguna dee muwaau muxamed baa la ydhaha macnuuna waa maxay waa muwaa an ee qolooyinkana way ka wariyeen markaa riwaayaadkoodna waxyaalay isla dheeriyeen muwaaasna dee imaaraadkibay kuwa madbuciyeen isagoo tacliiq lmumajad kitaab la ydhaha sharax la ydhaha oo lakna uu laba socdo mujalad muuranna waa la madbuciyo fiicano waa muwaa muxamedna waa jira ziyaadaad leh waxaa kaloo jira abu muscab almadinigan aan hayno muwaa isagana waa la madbuceeye muwaaisi waa la madbuceeye intuba hadda waa imaam maalikun muwaaisi ee waa riwaayaadkii raggani ay lahaayeen malaadeegtii ugu weynaa qacnabina waa jiraa kuwo kalena way jiraanoo muwadaciyaasha ayaa tacaduday in taa yaxya hawlu mashhuursanaado dee kii in badan la madbucaynaya haba noqdo in badanna la sharxay laakiin waa riwaayaad kitaabku leeyahay oo kolkolbay axaadiista markaa isla dheeraadaan marka waxaan leeyahay abu muscab almusaddiqiini ragga muwadacyada leh ayuu kaba mid yahay ama riwaayaadkaale kiisna maanta waa madbacaysan yahaye axmed ibn abi bakr way xadiidkana waa xadiidkii markaan soo maray ee dee saxiixa ahaa isnaadkana waa isnaad saxiixa oo qaalat caaisha waxay tidhi maa kaana rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay ma ahayn yasuumu mid sooma fii shahri bil aktara waa sawman soom aktara ka badan min siyaami soomkiisa fii shacbaana shacbaan mi soomaya waa xadiidkii noo soo horeeyey inu soo aragnay xadaana maxmuudun waa ina hayraankii aad u badnaayo tirmidina aad uu badnay axaadiistiisa qaala xadaana abu daauuda kana waa abu daauud dayaalisienu in badan soo aragnay qaala xadaana shucbatu can yaziid arishki qaala yaziid arishki xalayna uu noogu sugnay waa talaahada tirmidi baa soo socdo imku odhan doonaayo qaala samictu mucaadata mucaadaan maqlay waa sanadanu xalay soo aragnay waa haweenaydee caalimada ahaydee caabidada mucaada bintu cabdillahi alcadawiya qaalad waxay tidhi marka oo mucaadaan maqlay iyadoo leh qultu licaishata caaisha waxaan ku idhi kana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ma aha yasuumu ku sooma alaatata ayaamin saddex cisho min kulli shahrin bil kastaba saddexu shamiyuu ka soomi jiray horta de waana kan fadliga gaarkaa sheegay dadka qaar kula dardaarmay saxaabadii isagu bil kasta saddexu shamiyuu ka soomi jiray qaalat caaisha waxay tihi nacam hayo uu soomi jiray intaa waa inaynu hore waq u hayno horta waxaan ku idhi waxaa odhanaysa mucaada min ayihi kaana yasuumu ay min ayi shahri weeye bisha waqtigee iyo maalmahee adugu bisha kaba mida ayuu kaana ahaa yasuumu ku soomo markaa uu saddexa cisho soomayo maalmaha uu soomi jiray maalmahay ahaayeen maalmaha uu kaba soomi jiray bisha qaalka caaisha waxaa tidhi kaana wuxuu ahaa laa yubaali mid aan u aaba yeelin aandan ka gelin min ayihi waa min ayi shahri weeye bisha maalmihiisa kuwa kaba midee saama uu soomayo macnaa rasuulka ilaahay waqti u go-an uu hadiyo goor ilaaliyo oo bisha uu maal waqtigaasun kaba sooma ma lahayn ee kol uu bilow ka soomayo kol uu dhex ka soomayo kol uu aakhir kaba soomo intaba way jirtay macnaa waxsidii salaadii habeennimo ay soo tidhi bal matalan waqti u go-an oo isaga isaga aanu dhaafin taas ma lahayn taas bay timi xadiidkani waa xadiidka saxiixa muslim inooguma sugan kollay su-aalaheeduna waa intan way kaba badnaaye waa nin noo soo googoyo sheekhu qaybo kaba mida sheekhuna jaamiciisa waa ku wariyay isagoo xasan saxiixa kaba cabira markaa xadiidkani wuxuu keenayaa rasuulka ilaahay bishii waa soomi jiray saddex xishee laakiin maalmo uu cayin u cayinaa oo uu xadiisnaa oo u soomi jiruu ilaalin jiray inaanay jirin bal axaadiistii horena kan iyada sabti iyo axad yaasiin iyo sulasa iyo arbaca iyo khamiis waa xadiis caaishe laakiin waa taa nidho waa daciifba isaga markaa ictibaar weynuma siinayno taasi waa mid walow dee ruuxiistaa la yimaado aan loo diidayno soomka uu saddexda shan ruuxu ka soomaya bishii hadduu bilow ka dhigto hadduu dhex ka dhigo hadduu aakhir dhigo hadduu toban cishaba maalin ka soomo uu kala fogfogeeyo tobanka horena maalin ka soomo tobanka dhexana waa shay jaa-isa fadligii ku yimi saddex cisho in la soomana waa leeyahay siyaamu dahrigii waa leeyahay oo bal markaa taasi waa arrin waasica fudud weeyaanoo si u ruuxo haddii dee bal maalan uusan sadiyo xadiyeysin isagoo taasana dee wax maanici kuma jiro waxaa kaloo jirtay axaadiid aan halkan inooguba sugnayn oo ayaamu biid ayaamaha dee maalintu kolley maalin kastaa way caddahay oo cadceed baa jirtee habeenadeedna ay caddo wada yihiin saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaadka oo si gaara ah ruuxii hadduu ilaalinayo iyada ay uga timi bal taasna waa saxo ilaalinteedu wax gaara inuuguba yimi hadduu ruuxu ilaaliyo laakiin waxaan leenahay arinku waasic weeye rasuulka ilaahi baanu ficilkiisa eegaynaa ee arrinka horta waxay iska jirta cibaaradan kaana habeenno kalena waan soo sheegay culimada qaar inay leeyihiin istimraar ma keenaysana waa soo sheegno xataa nawiya ragle inaan cibaaradani keenayn marka laga cabiro kaana yafcalu kada istimraar waxaan wax la daa'imo ay keenayso macnaa ujeedadu haddii mar uu sameeyey oo cibaaradan waa laga cabiri karaa oo markaa waxdee mar dhacay ama laba dhacay oo mudaawama ma jirin haddii kaada yafcalu kadaa la yidhaaho ishkaal ma jiro luqa ahaan mama jirto markaa haddii aynu soo aragnay rasuulka ilaahay bil kastaba saddex xisho ayuu bilowgeeda kama soomi jiray oo saxaabigaasi bil iyo laba uu arkay dee biliina mahasta rabadaanu rasuulka ilaahay sagaal rabadaanu intii faradka la waajibiyey uu soomay ee sanad kastaba koob iyo toban biloodoo kalaa jira koob iyo toban biloodoo kalaa jira hadduu mar iyo laba iyo saddex arkay intii kale se ay caaisha ay leeday aanan u aaba yeelahayn cibaaradaasna kaana yasuumu min qurati kulli shahri salaad laga cabiro ishkaal ma jiro dee waxaan leenahay luqadii ma diidayso aimada qaarna waxaabay leeyihin cibaaradani ma keenayso istimraar kaana yafcalu mudaawamo ma keenayso dee wala curfi ahaan kollay malaa waxa laga cabira ay taa yarkeenso ficilkan mudaarac iyo kaanada israacaya laakiin taasay leeyihiin bal markaa waxaan leenahay arrinka guud guud ee jira horta arrinku waa waasic oo waxa weeyaan ruuxu halkii uu kaba fadligii waa leeyahay wax gaara ah haddaan nidhaahnana saddexdaa ayaamuulbiidka axaadiid ah ay kuba timi oo ruuxii u cinaayoonaya waa halkaasoo kale ruuxii laakiin bal matalan rasuulkii ilaahayna si aanu dadka ugu adkayn oonay mashaqo ugu noqon ama aan loo qaadan maalmaha uu soomay mooye maalmo kaleba inaanay soomkan fadligii lahayn ayaa waxay keenaysaa rasuulku inaanu waqti gaaraba aanu soomin dee kolba meel ka sooma waayo haddii uu rasuulka ilaahay ayaanu dee waxaaba la odhan laho ayaamahaas baaba sunno ah si waxaan ayaamihii kale fadli aanay lahaynba ama fadligoodii ou ka yaryahay ayaa loo qaadan lahay taasaa keenaysay bal markaa waxaana arinta kale jirteen odhanayaan waxa weeye umuurahan saxaabade saxaabigana wuxuu arku ka waramay kana wax kale uu arkay macnada mahadee tan joogto inuu laba yimi tanna inuu joogto uu laba yimi saxaabi kastaaba wuxuu arkay markaa tanaafi ma jiro kol haddii aanay maalin keliya iyo bil keliya ka wada warramin hadda imaka leeyihin bishii sanadaas bishii caynka kaas ahayd ayuu san yeelay kan kalena uu leeya maya sidan ma yeelin waxay noqonlay dee ha waa wixiisa ateeya ayay noqonlay ikhtilaaf eh, laakiin kol haddii kana bilo kalbu kaba waranaya kana wakti kale hadiyo gol waxaaba la yidhaha afcaashu inay cumuum laftigeedu malahe tacaarud kama yimaado markaa ishkaaltaa ma jiro kana wuxuu arkay unbuu kaba waramay kana wuxuu arkay arrinka guud ee rasuulka ilaahi jiraana dadka si aanay xajri iyo cidhiidhibo ugu iman si aan loo qaadan san mooye si kale inaan looguloo imanahayn dee arrinkiisu waa sacba bay ahaydoo wax gaaruu ilaalin jiray ma jirin awqaadda qaarkeed haddii waxyaalo calaa sabiil itifaaq umuurahan ugaba dhaceenna maha macluum inuu laasimay oo sasiyaxad taasoo kale ama inuu laasimay haddii dee ama bilaad arkay isagoo bilowba kaba soomay kuwa uu dhex ka soomay kuwa u akhar ka soomayba way jireen marka arrinku waa waasic weeye wax ishkaalo weyno saasna maba jirto abu ciisa hadal imale qaala abu ciisa wuxuu hi yaziid rishku ninkan yaziid laqabkan buu leeyahay areshko oo macnaha rishkina isagaa sheegaye huwa yaziid dubaciyu lbasriyu waa nin yaziid baa laydhaha yaziid ibnu abiyaziid dubacana waa reer dubayca ayaa nisbadiisu ay tahay wa huwa iqatun waana nin lagu kalsoonya haddaba horeba inoo horeeye waa nin dee rijaalu saxiixayn kaba mida ah, ama rijaalu sita kaba mida ah. waa nin iqa ah rawaa canhu shucbatu wa cabdulwaaris ibnu saciidin wa xamaad ibnu zaydin wa ismaaciil ibnu ibraahim wa ismaaciil ibnu curaya iyo waqayru waaxid ibn laaiba macnaa weliba ninka eeg rag waaweyn oo a'imadii kala mid ahayd uu afartan inoo magacaabiya rag kaleba ay kuma jiraan ayaa wax ka wariyey uu sheekh uma wada ahaa wa huwa yaziid lqaasimu waxaa kaloo laydhaa yasiidkii wax qaybinayay wa lahu waxaabaa laydhaahaa alqasaamu waa tii dee facaalkii xaggii xirfada ama nisbadii xagga kale inse kii wax qaybinayay uno malaa waxa weeye reer basre iyo baan u ahaayeen guryo iyo waxyaalahaasuu dadka u qaybin jiray marka loo baahdo tan baa la yidhi warishku lafdigan arishkina biluqati ahlilbasrati reer basre luqadeeda marka la eego walqasaam kaa wax qaybiya ee qasaamka ayay odhanayeen taasba weeyaanoo bal ninkan waxa weeye waa nin xaaladiisu ee ama arinkiisu uu kaa yahay oo ninkaa mucaado laba kulmay waana nin fiqaa aimada qaarkoodna lafdigan arishki waxay ku fasiraan inuu macnuhu waa kutubta luqadna barhkooda waa sida kuma sugan inuu macnuhu yahay kabiiru lixya waa ninkii garhka weyn weynaayo waxay soo naqliyaan waa arrimo naadiro inuu aad u garh weynaa oo garhkiisu ahaa dee waxad kabax ee kolay barkood kasiiryadii uu soo naqliyo uu idhaaho markaa uu faraskiiyo wax lamida fuulo ayaa labadaysa lugood bay kala raaci jiray garhkiisiyo kolay heerkaan ma gaarsiisnayn laakiin xataa dee arrin qariibay soo naqliyaano weyne wuxuu kaba qabo caqrab ama hangaralo galayo garhkiisii ku dhinteen u kala ogeyn baa way kalkali kaba cabiraadeen markaa adigu bal rishkii gadweyne aad u badanna waa lagu fasiro rishkigu inuu macnuu yahay kabiiru lixya taasna waa lagu fasiray dee waxna lagu yaqaanayo garhkiisu malaa shay naadira oo weyn ahaaba taasoo mashhuur salmaan laydhaba kitaab buu leeyahay almuru'a oo dee kadhaba kitaab mujalad ku madbacaysan oo muru'ada iyo waxyaalahay ku timaada iyo daabidkeeda iyo dee kutubtii fiqiga adabkiiyo wax kasta iyo intuu xadiis iyo meel kastaba ururiyey iyo dee khawaarimteeda dee kolley waxyaalaha sabagala waxa ka mida koley fiqra uma dhigtay lixyo iyo bal nawaadir iyo ciddii u garweyneyd iyo waxyaala badan oo sabayar dhigtay walaa ninkan dee waxa weeyaan bal waxay rishki taasna waa lagu fasiraan ahaayeen xadaana haarun ibn isxaaq alhamdaaniyo qaala xadaana cabdat bnu sulaymaana can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat waxay tidhi haarun ibnu isxaaqna waa nin fiqa ah weeyaanoo dadkii atbaacu taabiciintii lasii kulmay kaba mid ahaa haarun ibnu isxaaq alhamdaani qaalad waxay tidhi inta kale waan soo aragnay cabdina bardhaweydba waan hayne kaana caashuuraau yoomkan caashuure wuxuu ahaa yooman maalin tasuumuhu ay soomto qurayshun quraysh filjaahiliyati waqtigii jaahiliga waxaa la arkaa dee baqaayo sharaaicdii hore ayaa jiray ha bedeleen ha dooriyeen oo waatan xajkaba carafo carabta badankood way u bixi jirtay qurayshubaa musdeli aan tegi jirin mina way joogi jireen musdelifay tegi jireen waa dawaafi jireen sacyi waxoo dhanna waa umuurihii nebi ibraahim ee laakiin waxyaalo kale ayay dhexgeliyeen sanamo ay dhigeen kacbada hareeraheedii safa iyo marwey laba sanam kala saareen ay isku masmansixi jireen waa umuuro shirkigoodii laakiin marka la eego manaasigta iyo mashaacirta waa wixii horey soo gaadheen ee diintii nebi ibraahim lagaba soo gaadhay kolley markaa waa aasaartii uun marka la eego nubuwadaa hore hore iyo nebiyadii hore aahaartoodii kaba hadsanayd bayd ma <coughs> haddad wax shirkigoodiiyo gaalnimadoodii kaba timi oo maalin ay weyneeyaan oy soomaan bay ahayd oo maalintaasaanay kacbada ay huwin jireen iyagu marada waxaana la huwiyo maalintaasay iyagu huwin jireen qurayshi wakaana rasuululahi sal lahu alay wasalam yasuumu rasuulkii ilaahayna salawaatulahi wasalaamu caleyh waa soomi jiray taasba weye koley halkana kutubtan sharaxan hayaaba kaba mida kutub kala duwanna way soo naqliyaan waxa weyaan waa umuurada kolay wax inoo sugaya oo aanay jirin bal marka qaybo yar u mooyaane oo waxay sheegaan umuuro dhowray tiriyaan oo yidhaahaanba maalintaasay wada dhacday mid weeyaanoo dee maalintii fircoon iyo qoomkiisii la qarraaqay nebi muuse iyo qowmkiisii la badbaadiyey saxiixayn inay tahay yowm cashuuro ahayd saxiixaynba iyaday noogu sugan tahay bukhaariiyo muslim oo waxay noo sugan laakiin waxay ka dhigaan maalintii doonidii nebi muuse mee nebi nuux u jeeda ilaahay waa kuyidhi wastawad calaljuudiya juudiga ay korkiisa ku sugnaatay oo kale waxa weeye nebi ayuu maalintii isagana dee uu balaayadii imtixaankii lagaba kor yeelay oo kale yuunus markii badnulxuud lagaba bixiyey oo kale yuusuf markaa badnaljub waxay alayg tiriyaan umuuro tobanay leeyihin taasay wada dhacday laakiin waxyaalahaasoo kale wax dee aan tilmaamon daliil u hayna ma aha e laakiin taasi ayaa dee jirta oo yoobkaas walow iyadana dee ishkaalka jira ay noqonayso rasuulkii ilaahay baa tegay markii uu madiino tegay buu arkay yahuud oo sooman dee kollay sanadii labaad bay ahayd yahuud oo soomano markuu weydiiy yidhi maxaa u soomaysaa ay yidhaaheen waayo maalintii nebi muuse iyo qowmkiisiiba la badbaadiyey fircoon iyo qowmkiisii la halaagayo nebi muuse u soomay shukriga anaguna taasaan u soomaynaa rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi annagaa nebi muuse idinkaga xaq leh ee yahuudna iyo waxaasna waan la ogyahay oo may tirsanahayn qamarka ma tirsadaan dayaxa ma tirsadaan inay taariikhdooda kaleleyin oo maaha dee yom cashura maynay waa waxay ka dhalanaysaa bishan muxaram oo iyaduna dee qamar ah ama hilaali ah ayay kaba imanaysaa marka kolley waxay bacdigood culimada kuba fasiraan waktigan maalintaas iyo inay iswaafaqeen tiradoodii kale ay soo dhacday uun laakiin bal rasuulkii ilaahay dhibaatana qurayshna waa waxay weyneyn jireen markii dambena rasuulku waa adkeeyey soonkeeda intaan dee farc aan tabadan la farab yeelin oo kale marka caaisha waxay tihi maalintaas bay ahayd ay iyagu qurayshi ay markaas soomi jireen kacbadina way gurin jireen saan sheegay marada ayay gurin jireen oo kaana rasuululahi sal lahu ala waslam rasuulka ilah yasum waa soomi jiray oo waktigaa hore ee soomkuyna maaha wax gaalnimadii iyo sanam la aabudayo xama ahayne waa soomi jiray ama dee bal isaguna oo waktigaa horeba waa soomi jiray sida dee daahirku yahayna waa inuu intii maka joogayba soomayeen falamaa qadimad madiinata madiina markuu yimi sooma waa soomay kolay taadna sababay layd xadiidka ibnu cabaasin sheegaya inooguba sugan oo amara waxaanu amray dadkii bisiyaami soomkiisiibu amray falama fturido ramadaanu markii ramadaan la waajibiyey kaana ramadaanu ramadaan wuxuu noqday huwa alfariidata ka faradkaa noqday oo ramadaan wuxuu noqday huwa isagu alfariidata khabarkii in waa alfariidata huwadana waa damiirkay damiiru fasli yidhaahaan damiiru faslina waxaa loola yimaada waxaa ka dambeeya inuu khabar iyo si loo ugu ogaado aynu nactiya waxyaal ahayn oo markaa dee imika huwada mubtada lama icraabayo alfariidatuna khabar lagaba dhigayo waayo damiirku maha baabkiisu taamayan waa damiirkan damiiru fasl laydhaah macnaha loola yimaado kunta antar raqiibo kaana ramadaan huwa alfariidata waturika oo ramadaan baa markaa faradka la ilaaliyo noqday waturika waa laga tegay caashuura oo caashuurana waa layska daay ujeedada wujuubkiisii haddaan idhaahno waa waajib ama adkayntii dadka lagu adkaynaya haddii aan idhaahno waajib waajib ma ahayn labada qowlba culimmadu way leeyihiin ayaa laga daayey famashaa ruuxii doonaa saamahu waa soomaya wamashaa ruuxii doonaana taraka waa ka tegayaabo xadiidka xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen marka waxa ay tahay horta yoomkan caashiro oo maalintan bishan muxaram ay tobanka tahay dee fadliganna waa leeyahay oo rasuulka ilaahay waa soomayay bal fadli weynna waa inoo sheegay oo saxiixa muslim inoogu sugan oo iyadoo la weydiiyey ayaa wuxuu ihi soomka maalintaa la soomaa ayuu dembigeediibuu kafaare u yahay halka carafo oo la soomaa laba sanadood dembigeed ay ruuxii lagaga dhaafaya ama kafaare ay u noqonayso waa fadli weyn weliba markaa soomkaasna la soomayana dee ramadaan kuma joogsan markii la farab yeedho waa sii socday rasuulka ilaahayna sunnadii ugu dambaysay waxaa wuri lain baqitu ilaa qaabili laasumanataasi haddaan ka damba gaadho bisha maalinta sagaalaadna waan soomaya laakiin maalintaa ma gaadhina waa hammigiisii unbaan imaka aan kuma soomaynaa markaan soomno bal markaa waxa weyaan horta soomkiisu waa mashruuc fadligiina waa leeyahay waana inoo adag iyo dee waa soomyadaa fadliga badan buu kaa mid yahay isagoo waliba bishii soomkeedu guud ahaanba fadliga badnaa kuma jira eh, laakiin waxaa jirta aimada qaarkood oo ku tegey intaan rabadaan la waajibin soomka caafuura inuu marad ahaa taa marka hadalkoodu wuxuu noqonayaa ma xadiiska ku sharxayaan faradnimadii uu faradka ahaa ayaa la nasakhay markaa soomkii waa hadsany laakiin waayo soom faradaa yimi ramadaan baa yimi kaas faradkii noqday isagana faradnimadii waa la nastakhay aimada qaarkoodna waxay leeyihin marka horeba farad ma ahayn soom adag buu ahaayo dee wuu adkeeyey rasuulka ilaahi oo xataa dadkii hore wuxu soo cunay subaxdii ama taas buu yidhi inta maalinta ku hadsan iska daaya uu si dadkii carruurta yarin bay soomin jireen laakiin haddana sunno adagunbuu ahaayo markii dee faradkii rabadaan yimi adaygiisii badnaan baa meesha ka baxo sunne waa baaqi oo kuli xaalin sunanimadiisa waa inoo baaqi fadligiisana waa joogaa laakiin aimada qaarkood baa lahaa faradkaasaa jiray waxaa laga tegayna waa faradkii rabadaan baana dee noqotay un soom asaal ahaan nagu farada rabadaan baa jira wixii dee aan kafaare iyo nadar iyo waxyaala aanu gaba iman fal bay tahay tirmidi baana xadiidkan wuxuu raayaacay jaamiciisa camalku cinda ahlilcilmi waa xadiidkan caaisho ayaa camalkiisu yahay waana xadiidka saxiixo uma arkaan ahlucilmigu buu leeyahay cashuuro soomkeedu inuu waajib yahay nin isagu doonaya dee fadligaas uu leeyahay mooyaane laakiin soom waajiba ma aha ruux haddaanu isagu nadirin xadaana mxamed bn bashaari qaala xadaana cabduraxmaan ibn mahdiyi qaala xadaana sufyaanu can mansuuri can ibraahiima can calqamata qaala wuxuu hi weliba sanadkan sufyaan can mansuur can ibraahiim can calqama waa asaaniida asax alasaaniid lagu sifeeyey ama asaaniida kuwa ugu sixa badan ayuu kaba mideeda ragga ka horeeyaano aba rag kasii cabdiraxmaan iyo maxamed ibnu bashaariyo qaala wuxuu hi calqama waa calqamaha dee reer nakaa sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaishaan weydiiyey radia allaahu canha akaana miyuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam yakhusu mid khaas yeela min al ayaami maalmaha xaggood shay-an wax macnaa waa shay-an shay min al ayaamaha kaba mid ah miyuu oo cibaado iyo daaca miyuu ku khaas yeeli jiray akaana miyuu ahaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi yaxusu mid khaas yeela min al ayaami ayaamaha dee bilaa iyo sanadaba ayaamaheeda shay-an shay miyuu ku khaas yeeli jiro ujeeddadu camal gaara imika soomkuna wuxuu soo gelaya un cumuumkunbuu soo gelaya sababtuu soomkii imika halkan gaara maaha ee wax amala oo maqsuusuu maalmaha qaarkood ama salaad ha noqoto ama soom ha noqotee uu ku khaas yeeli jira mihi jireen oo maalmahaasuna uu la sugo maalmahaasun uu laba yimaado qaalad waxaa tiri kaana camalu diimatan rasuulka ilaahi camalkiisu joogtuu ahaa isagoo hadduu wax la yimaado waa daa'imi jirayo macnaa ayaamo gaara uun uu camal gaara uun ku khaas yeelo inta kalena uu iska daaya taa rasuulka ilaahi ma lahaynba ee camalkiisu wuxuu ahaa daa'im buu ahaa joogtuu ahaa dee camalkiina maxaa soo gelaya soonkiisii wa kiimeeba yudiiqu karaya maa wixii kaana uu ahaa rasuululahi sal allahu alay wasalam yudiiqu mid kale oo rasuulka ilaahi wuxuu kari jiray keba karaya macnaa istifaamtu waa linafyi ama istifaamta inkaari ka cabiraanoo macnaa ma karaystaan weeye rasuulka ilaahi wuxuu kari jiray waayo dee markan eegna daa'imtaankii uu camalka daa'imayay oon arkayna isagoo cuslaaday oo dee weynaaday haddana inuu qur-aanka iyo dee salaada habeenimo uu taagnaanayo isagoo ligiisu dildilaacayeen ama ay bararayeenba geed kalena camalkiisu wixii uu kulansanaya khushuuc iyo khuduuc iyo ikhlaas iyo umuuro cid kula simanba aanay jirin ee umuuraha caynkaasoo dhan cid ee rasuulka ilaahi wuxuu karayay karaysaa ma jirto xadiidkuna soom imika inooguma sugnee laakiin cumuumkiisa ayuu soom iyo cibaadaadkii kalaba shamlinaya ay salaadu kaba mid ahayd taas buu sheekuna baabka uguba keenay xadana haarun bn isxaaqa qaala xadana cabdatu can hishaam bni curwata can abiy can caaishata qaalat anaha qaalat dakhala calaya rasuul llahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa ii soo galay wa cindii walxaal cindii agtayda imraatun haweenay ay tahay haweenayda waxay soo naqriyaan xawlaa in magaceeda la odhanayay faqaala wuxuu ihi man haadii waa tumatani qultu waxahi fulaanatu bay sheegto waa heblo ayay tidhi markaasay raacisay laa tanaamu ma seexanayso oo ma seexata alleyla habeenkii ma seexato habeenkii oo dhan cibaado iyo daaco iyo tahajud bay ku soo jeedaan faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi calaykum waxa korkiinna ah macnaa waxaa laasimtaan weeye ilzamu min alacmaali acmaasha xaggeeda salaadu kaba mid tahay taa habeennimo iyo soomkii ka mid yahay qur-aankii la aqriyay waa acmaashii guud ahaanba waxa ka laasimtaan maa tudiiquuna waxaa ka raysaan ujeeddadu ma aadayno iyo maalmayo bilow waxaa dhici karta adoo aad u xiisaysan oo ugu xiisa ee uu xamaaso xag daaco inaad karto ee waa guud ahaanba waxaa laazimi kartaa oo iyadoo dee waxyaalo kale idinla soo darseen ama axwaashiina dee way isbadbedelaysaa ee aad daa'imi kartaan taasun camalkiinii ka laazima marka wuxuu noqonayaa qadar adoo dee haddii duruuftaadu ay isbedesho sad imakaasay aanay noqon aad wadi karto la iman karto salaadii hadday tahay qur-aankii la aqriya hadday tahay soomkii hadday tahay oo dee waan ognahay cabdullahi bni camrin baa rasuulka ilaahay hadal dardaarankiisi iyo wixii uu faray qur-aankii inuu bishii mar dhammeeyo waayo waxaan u salaadiina uu badee inuu salaadii nebi daawuud u ishaaray soomkiina ugu dab markii horeba wuxuu wadaba saddex isho bishii ka soomiye wuxuu wadaba markii dambe maalin uu soomo maalinna waa far soomkii nebi daawuud oo weliba ku yidhi waxaa laga yaabaaba cumrigaaba ah inuu dheeraado waxaanad ka cadsisamaanatii saa kuma timi haddaba camalka waxaad ka laazimtaan caado ka dhigataan raatib ka dhigataan waxaa had iyo goor inaad la timaadaan oo aad dee karaysaan ilaah baan ku dhaartay allaa yamalu llaahu xataa tamallu anaa laa yamalu llaahu ilaahay dee kana caajizayo weyo ajri bixintiini macnaa waxa weeye ama laftigu ajrigii iyo fadligii idin siinayay ma goynayo ilaahay xataa tamallu ilaa caajistaan oo idinku intaa camalkii laba imanaysaan haba yaraado taas ajriga waa idiin socdaa laakiin camalkii haddaan inta muddo la timaadaan aa isku badisaan marka dambana faraha kaba qaadaan dee ajriga waa idinka go haddaba camal kooban oo laakiin aa istimraar iyo daa'imitaan ula imanaysaan taa caado kaba dhigta camal ayaama a isku badiseen oo beri weliba ad ka caajistaan ood kali weydaan adhow fadligiisu idinkama goor taa ha la imanina dee maslaxba idinkuma sugnaan intaa camalku socda ajrigu waa socdaa laakiin hadda wadaad camalkii ka tagto oo waxaad uga tagtayna adoo xanuunsaday ama safray ama dee macduura aanu noqon adiga aad iska goyso ajrigina waa kaa go-aya marka dee waxa weyaan malalka cibaadadoo laysku badiyaana kolley taasay keenaysa oo ruuxu ma wadi karo wixii uu isku badiyo ma wadi karo wixii aad kari ka daa'im karta anun la kaalaya kaana waxaanu ahaa axabu daalika ilaa waa xadu daalika waa acmaasha weeye madkuurkaasoo acmaasha ka loogu jacayl badan yihi ilaa rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulki ilaahay camalkan dadku ay la imanayaan wuxuu ugu jeclaa alladii kii yaduumu uu daa'imayo calayhi korkiisa saaxibu oo waxa kalba uu ruuxan uu wadaa ee la imanaya uu daa'ima ayuu camalka ugu jeclaa axabu inaan dee nasbino iyo inaan rafcino ismiga kaana ama qabarkeediioo soo taqadumay labada xaalaba way noo bannaanta labadoodu baa isbedelaya alladii yaduum iyo axabu baa isbedelaya xagga icraabka waana xadiid bukhaariyo muslim ay wariyeen marka waxay leedahay rasuulka ilaahay camal wuxuu ugu jeclaa kaa uu ruuxu daa'imayo dee kollayna inay arrinkan uu xadiidka inooguma sheegay ahaa ajrigoo u socda ruuxii si daa'ima uguma socdaa ka dhalanaya hadduu camalkii daa'imo hadduu intuu mar isku badiyo marka dambe gooyana wuxuu noqonayaa ajrigiibaa kaba go'aya bal markaa camalka yar ee kooban ee uu ruuxu la daa'imo laba ragcadood uu habeenkii tukanayo weligii laba yimaado ayaa boqol ragcadood uu bid iyo laba iyo sanad yimaado faraa taba qaado uga fadli badan jis qur-aan oo uu maalin kasta aqriayo bishiiba mar qur-aankii khatimayo ayaa isagoo dee maalintiina mar dhameeyo ama habeenkiina mar dhameeyo laakiin markuu bil saa ku wada ama laba bilood faraa taba qaada jiska qur-aanke uu daaimaya ama xisbiba qur-aanuu daaimaya ayaa ugaba fadli badano waayo intaa dee uu camalkan ku jiraba ajrigibaa u socdaa wixii ka dhalanaya taskiyadii ruuxa iyo khashyadiina waa u soconaysaa mid kale ka kale aimada qaarkood ba ama imaam baafilay khazali ibnaaba wuxuu misal kaba dhigtaa camalkan daa'imka raadkan uu yeelanayo ruuxa naftiisa iyo khashyada iyo taa uu kuwa yeelan iyo ajrigan u soconaya iyo camalka badan inaanu raadka caynkaasoo kale lahayn haddii bal imaka dee waan wada garananaaye dhibic yaroo biya imaka ka soo dhacaysa si joogta ay sibirkaa ku dhacaysa ama marmarkaa dacna waqti way daloolinaysaa meesha waa biyaha yare khafiifka ee dhibicdaas baa xadhigii ama dhagaxii ama wixii daroorinaysa oo godaysa raad bay ku yeelan sababtu waa mudaawabadan baa keentay haddaan laakiin boqolaal hooste ku shubno imika oon iskaga dabageyno boodhan way ka kacen way maydi uun laakiin wax alla wax raado iyo taatiir ay ku yeelanaysaa jirto marka camalkii ruuxuu si joogtaa ula imanayay taskiyadii ruuxda khashyadii iyo afartan uu naftiisa iyo qalbigiisa nuurkii uu kuba yeelanaya ajrigan u socda taasay laba mid tahay kan kalena de waa ruux mar isyarjas baabuude marka wixii waa bu-eegu intaa markii la yimi dabadeed wixii si kale waa huwan yahay markaasoo malaha dee siyo bal markaasaasa deeta ay keenaysa ilaahayna waa camal kuugu jecliya waa kuu ruuxu daa'imo haba yaraado rasuulka ilahna kaasuguma jeclaa bal xadiidkan ayaan ku khatimaya waayo saddexda xadiis baa isla baab ahaa soomkii gaarma uma aha laakiin dee soomkina camalka la daaimayo saddex cishoo keliya ama uu soomu bishii kaba soomu si joogtaa laba yimaado ayaa isagoo dee maalinna sooma maalinna afuro laakiin markuu beri muddo joogo iska daaya ama isniin iyo khamiis kasta intuu soomayo markuu muddo wada iskaba daaya intaa uu daaimaye yar ayaa u fudud had iyo goorna ruuxu waa inuu waqtiga dambe ku fikiro iyo xaaladiisu waxay noqon doontaa camal uu wadan karo wax kastoo la dersabo oo la soo dersaba uu wadan karo inuu caadin xadiiska ama raatibkiisa kaba dhigto xadaana abu hishaam maxamed ibni yazid arifaaciyo qaala xadaana bnu fudaylin can ilacmashi can abi saalixin qaala sa'altu caaishata wa uma salamata caaisha iyo umu salamaan wada weydiiyey buu leeyahay ayulcamali tirmidi oo kale halkan su'ilat caaishatibatalan kadib wuu la wada kulmay abu saalix waa dakawaani ayulcamali camalkii ka mid ah ayaa kaana ahaa axaba ilaa rasuuli illaahi sala allahu cala wasalam rasuulka ilaahay camalkeebuu ugu jeclaa qalataa waxay labadooduba yidhaaheen maadiima calayhi waxa la daa'imo waxa korkiisa lagu sugnaadee la daa'imo waa in qalla haba yaraado oo haba yaraadee camalka kolba joogta loola yimaado ee saaxibkiisa uu daa'imo ayaa waxaweyaan lagu jeclaayo waayo dawaamul dikrigii iyo muraaqabadii iyo khashadiiyo taskiyadii baa u soconaysa ajrigiina waa u soconaya laakiin inqiaacii maxaa iman wixii o dhan baa wada go'aya markaa camalka yar haba yaraadee camalkii jecladaay unbaab rasuulka ilahi ugu jecla dee kaabuu isagu ugu jeclaa ayuunbaana ilaahay ugu jecelaya subxaana watacaala dee waa sida xadiid kaleba kuga yimi axabu lacmaali ila allahi adwamuha waa inqal allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an